bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna asheykhu saxibn cbdillahi cuseymiin qafar allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kulli minhum ilaa sfeymin cayna canaanu dinar abi qaabusama cabdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuun irxamahum araxmaan irxamu man fi lardi xakum sama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqraa usul mutuun khaasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis asaadis wahamaanuun majaalis iqra'i wa sharxi kitaab macalim sunna nabowiya fii leylat alithnayn almuwaafiq lcaashir min shahri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 kusoo jirnay kitaabu dikri waadducaa watowba fadlu alistiqfaar watowba ayaan kaga sii jirnay baabka toddobaad baabu qabuuli atowbati wain kahurat dunuub baabu qabuuli towbati towbada in la aqbala wain kahurat dunuub dunuubta haba badatee ayuu baabkan u baab meel kasta iyo heer kasta ay dunuubta gaarto towbada in la aqbala ayuu baabkanu baab yahay maxaa yeelay dembi si kastood u weyn raxmada allah ka weyn subxaana wa tacaala xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can abi saciid khudri waxaa lagu radi allahu taala arda sacd bn lakim ibn sinaan can nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi kaana waxaa ahaaday fii man umada kaana ahaaday qablakum hortiin rajulu nin qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal nafood dilay fa sa'ala kadibna markaas wuxuu weydiiyey can aclami can aclami ahli اlardi arlada marka iyada la joogay ninka ugu aqoonta roon ugu cilmiga badan ayaa wuxuu yidhi halii tusa fadulla calaa raahibin nin suufi ah oo cilmi aanan lahayn badan oo dee caamada iyo dumarka iyo caruurtii ay yaqaanaan nu haystaan nin sheekha laakiin cilmi aanan lahayn ayuu waxaa farta loogu fiiqay oo la tusay faataha waa u yimido faqaala wuxuu yidhi inahu ninbaa amaba inahu nin isaga isaga ama shaani iska dha labadoo dhib ma lahan qatala wuxuu dilay ama inahu ninbaa qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal nafood ciyaada biاllah fasa'ala nacam qaala wuxuu yidhi inahu isaga qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciin nafsan sagaashan iyo sagaal lafood fa hal lahu min towba tooba miyuu leeyahay faqala wuxuu yidhi laa maya faqatalahu kow isna waa dilay fakamala bihi mia boqol ayuu ku dhamaystiray uma sa'ala markaasu wuxuu weydiiyey can aclami ahli اlardi arlada marka iyada ay joogeen qof ugu aqoonta roon ay weydiiyey fadulla calaa rajulin caalimin nin caalim ayaa la tusay oo cilmiga alla yaqaano faqala wuxuu yidhi inahu ninbaa qatala dilay miata nafsin boqol nafood fahal lahu min towba toob miyuu leeyahay faqala wuxuu nacamha waman kuma yaxuulu kala dhexgeli beynahu qofkaas dembiga la imaaday boqolka nafood dilay iyo wa bayna towba towbada dhexdooda yaa geli intaliq waxaad aadaa ilaa ardi kada wa kada arleheblaaye aad fa ina biha iyada ayuu ku sugnaaday unaasan dad yacbuduuna caabudaan allaha la weyne ee facbud la caabud allaha la weyne macahum ayaga la caabud walaa tarjic ilaa ardika arlada husoo laabanin fa inaha iyada ardu suuin waa arla xumaan aad ku samaysay fanalaqa kadibna wuu taga wuu hijrooday xataa idaa nasafa ariiqa markuu jidka bartameeyey oo bartamaha jidka u gaaray meeshuu socday meesha ka tagay nustariiq uu jooga ataahu lmowt malakumada u yimid fakhtasamat bihi waxaa ku murantay almalaa'ika ama malaa'ikat araxmati wa malaa'ikat alcadaab malaaigta raxmadda iyo malaaigta cadaabka u xil saaran ayaa ku murantay ku dooday fa yimid taaiban isagoo tooba keenay muqbilan la soo aaday biqalbii qalbigiisa ila allah alweyl xaggii la soo qaabilay oo la soo aaday wa qaalat malaa'ikat lcadaabi mala'igta cadaabkan waxay tidhi inahu ninkan lam yacmal ma camal falin khayran wanaag qatu weligii faataahu malakun baa u yimid fii suurati aadamiyin ibni aadan suuradiis malag lahaa u yimid fajacaluu waxay ka yeesheen baynahum dhexdooda ay xakaman inuu xaakim u noqdo kala saaro kala bixiyo ayay isla garteen weeyaan faqaala wuxuu yidhi malagii suuradda ibni aadamka lahaa qiisuu qiyaasa oo masaafe muxuu ahaa hala mitiriya maa bayna ardayni labada arla inta udhexayso fa ilaa ayatihimaa midoodii kana u ahaada adnaa fa huwa isaga lahu arladaas ayuu gala aadayaa weeyaan faqaasuu way qiyaaseen fa way heleen adnaa inuu dhow yahay ila ardi alatii araada arladii u doonay inuu u dhow yahay weliba wax aad u yar ama taaka ama wax la mid ah. faqabadatu xaaqibdootay oo la wareegtay malaaikatu raxmati ayaa la wareegtay raxmadda ilaahay subxana watacala malaigtu ugu talagalay inay ka shaqeeyaan oo ay muxuu aha jannadii maamulaan ayuu muxuu ahaa ayaa la wareegtay allafdu limuslim xadiidkan marka waa xadiid aad u weyn oo mashhuur ah. qof sagaal sagaashan iyo sagaal nafood dilay sheekhii muftiga ahaanta ugu imaadayna ku daray markuu jawaab ka waayey oo boqol nafood kow ka ayuu rabbigan subxaana wa tacaala towba u yeelay malagaas ilahay baa soo diray subxaana wa tacaala weliba ninka isaga camal badan salaad badan iyo soom badan iyo istikfaar badan iyo lama imaadin laakiin wuu shallaayey annadamu tawba waa tii aan soo marnay wuu kadibna eh, ninka sheekha ah wuxuu sheegay inuu magaaladan iskaga taga maxaa yeelay dad xumaan aad ku dhex samaysay weeyaan dadka aad la ayaa jooga marka qofka hadii meel aad ku noqdo saaqid ood ku kharima ood muxuu ahaa ku halaabo waxa u fiican in bii laga bedelo oo booski aad ku halaabay meel aan ahayn iyo dadkii saaxiibada ahaa ood ka furan karin laga wareejiy wax fiican waxaad garanaysaa dad akhyaara oo horaanna soo maray yara muxuu akhyaarla-aanimo ama ardaannimo soo maray ayaa magaaladu ay ka maqnaanayaan markay ka maqan yihiin muddo aad u badan intaana ay toosnaayeen ayaa markay soo degaan saaxiibadood hore oy wax isla walaaqan jireen kuwiyaa dhab ku dhihi markaasaa qofkii fiicnaa waxaad arkaysaa isagoo cibaadada inyar yar yar gadaal ugu gurtay ilaa meeshor ku laabto marka xaaladaas waa xaalad halisa qofka marba haddii meel aad ku eh, halaabo oo dacwadiisii iyo eh, cafwan cibaadadiisii iyo khayrkiisii uu ku yaraado in meelo ka fiican oo meesha iyada ka cibaado fiican amaba asxaab xun ay joogin uusan aqoonin in la aadiya waa waxyaabaha dawada mararka qaar noqon kara wallahu aclam marka ninkaas saas ayuu ilaahi subxana wa tacala jannada ku siiyey marka arrintaas iyada ah inaan u degdegno ayay xadiidkaas laga qaadanaa iyo qofka dembi kasta la imaado inuu toobo leeyahay lidalika qowlka alla uu le subxana watacala waman yaqtul mumina mutacamida fajazahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu caleyh walacana waacadda lahu cadaaban marka markuu alla le subxaana watacaala oo intaasoo waciiday si daba dhigi qofkaas waxaa weeyaan janno magalaya koleyba ma ahan cinda jamhuur culamaa nacam waa la cadaabi laakiin cadaabkaas waxaa ka damayn doono tatiir marka la nadiifiy kadib in waxaa weeyaan la jannayo waxba kuma ahan ilan janno iyo naarba alla asaga ayaa milkiya cid kaloo xisaabtamaysaan lama arka weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaashanaad can abi dar ifaari waxaa lg radi allah ta arda qal abi dar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slem yaquulu allah looyna wuxuu leh caza man jaa qofka la imaada bilxasanati hal wanaag la imaado falahu isaga ay u ama ay u sugnaatay cashru amhaaliha toban wa asiidu weliba toban laalaabkaas waan kasii kordhinaya rabbi ayaa dhihi wa tacaala nacam ilaah baasa nacam waa yahay waman jaa qofka la imaaday bisayiati xumaan la imaada fajazauhu abaalkiisa iyo abaalmarintiisa sayiatun waa xumaan oo miluhaa iyadoo kale ah aw amaba aqfiru waan iska dhaafaya waman taqaraba qofkii iisoo dhowaada minii xaggayga shibran taaka taqarabtu minhu diraacan dhundhun baan u dhowaadaa waman taqaraba minii diraacan dirac qofkii mxuu dhudhun iisoo dhowaadana taqarabtu minhu baacan labada gacmood oo la fidiyey ayaa muxuu ahaa waman ataani qofkii imaada yamshi isagoo socda ataytu waanu imaada harwalatan ruclayn waman laqiyanii qofka ila kulmay biquraabi ilardi ardhada muggeed oo khaiatan gafafa ama gaf ah laa yushriku aan la wadaajani biani shayan waxna laqiitu waxaan la kulmaa bimiliha iyadoo kale maqfiran dembi dhaafa marka xadiidkaasna waa xadiidka horey aan usoo marnay macnaad xambaarsan yahayn waxaa weeyaan in qofka muminka ah wanaagga markaad la imaado ilahay ula laaba subxana wataala ilahi subxana wa tacaala ma uu iska dhaafi amaba iyada kaligeed loo qori marka intaad allo ya ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin intaad alla udhowdunbu alla ku dhowi subxa wa taala dikrigiisii alla baryadiisii cibaadadiisii khawfka asaga ka baqitaankiisii rajadiisi aad rajaynaysi wamaa ilaa dalik in all intaad alloo dhawaata intana alla uu kuu dhowaya rabbigan subxaana wa tacaala baabu qabuuli towbati qabla qarqara towbada intay nafta qarrac dhihiin ka hore oy halkaas soo gaarin towbada waa la aqbalaya sidoo kale qabla an tatluca shamsu min maqhribiha qoraxda meesha udhacaysa ilaa ay kasoo bixinna waa la aqbalayaa wey labada xaalo oo qofka haddii aad towba keenaan towba laga aqbalayn ay yihiin xadiidka laba kun laba boqol iyo kow sagaashanaad can ibni cumar waxaa leh cbdullahi bn cumar khataab radi allahu taala anuma qal wuxu abdullahi bn cumar ina allaha alla weyne yaqbalu wuu aqbalayaa towbata alcabdi addoonka towbadiisa maa lam yuqarqir intuusan qarac dhihin oo nafta ay halkaas ku qaraclaynin waa la aqbalayaa tirmidi ibni maaja xadiidkanna waa tiin hore u oo ahaa ilaa qoraxda wax ka bixin baabu kafaaraati dunuub dunuubta in la dhaafo aad baan u rabnaa waana nin walba uu raadinayaa waxyaaba jirta marka dunuubta lagu dhaafo oo in rabbiga subxana wa tacaala dembiyada ku tirtiro ayaa jira weyaan baabu kafaarati dunuubi dunuubta waxyaabaa lagu dhaafo ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo sagaashanaad can ibn cabas waxaa radi allahu taca anhuma qal abdulahi bn cabbaas qaala rasul la wuxuu yihi sal slem aataanii leylata xali waxaa wa tacaala rabbigay sarreeye ayaa ii yimid fii axsani suuratin suuratan ugu wanaag badan qaala wuxuu yidhi raawigii axsabuhu waxaan u malaynaya qaala inuu yihi nabigeena ala sl sl hurdi ugu yimid wa ruyo faqala wuxuu ya muxamedu muxamedow hal tadri baad garanaysaa fima ma yakhtasimu lmalau laclaa malaaigta waxay ku murmaysa kor joogta miyaad garanaysaa waxyaabaha malaaigta kor joogta ay isku celceliyaan oo isweydiiyaan miyaad taqaanaa nabi maxamedow qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl qultu waxaan ihi laa maya rabbi uma ogsooni qala wuxuu yidhi fawadaca markaasuu rabbigu wuxuu saaray yadahu gacantiisa bayna katafaya labadayda mxuu ahaa garab dhexdooda ayuu saaray xataa wajadtu ilaa aan ka dareema bardahumaa qabowgooda bayna adyaya labadayda naas dhexdooda aan ka helo weyaan kor ayaa laga saaray ilaa labada naas bartamahood uu ka dareema qabowgeedii sida loo saaray iyo qabowga isaga iyo arrimahaas iyo baabki isaga waa baabkii lamagalaanka aan isla naqaanay ya waa arintii marba haddii ay arrinta alla ku tacalluqda subxaana wa tacaala annaga baab badan noogama furna wa wadcun yaliiqu bijalaalihi wacadamati wasulطaani kabriyaihi bardiga asaga waa bardi u qalma gacanta allah subxana wa tacaala wacadamatiha wasulطaaniha nacam haakada aw qaala wuxuu yidhi fii ama dhuntayd aan ka dareemo facalimtu waxaan ogaaday maa fi samaawaat samooyinka waxa ku sugan iyo maa fi lardi ayaan ogaaday oo wax badan oo samada yeelo eh, oy ka mid tahay jannadii iyo arladii wixii ku sugan ayaa muxuu ahaa aan ogaaday oo libaray weeyaan qaala ya muxamed muxamedow hal tadri miyaad garanaysaa fiima yakhtasimu almalau alcalaa malaa'igta sala joogta waxay ku murmaysa ama ay ku wada hadlaan miyaad taqaanaa ama ay jantaan oo jamasho iyo muxuu qofka inuu waxaan yidhahdaa yaa leyta baan helo arrinkaasoo kale baan helo qultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fi lkafaaraat yani markuu intaas marka hore waxa almamxuu almala alcalaa waxyaabaha ay ku murmaan miyaad taqaanaa ama ay ku wada hadlaan mar muxuu yidhi uu garan waaye sooma uu garan waaye laakiin markan dambe wuxuu yidhi qultu nacam maxaa yeeley waxaa loo sheegay nabiga la baray calayhi salatu salaam wixii samaawaadka iyo ardooyinku sugan qaal wuxuu yidhi ya muxamed hal tadig maad garanaysaa fii ma yakhtasimu almala walahla qultu waxaan yidhi qaal wuxuu yidhi fi lkafaaraat waxyaabaha kafaaraadka ahoo dembiyada dhaafo ama lagu dhaafo ayay ku murmaan saas weeyaan walkafaaraat dembiyada waxyaabaha dhaafana waxaa ka almoktu fi masaajid masaajida in lagu nagaado bacda salawaati markii salaada laga bax kadib oo markii fud aan la dhihin wlmashu cala aqdaami iyo gondaha iyo lugaha in lagu socdo ila ljamaacat jamaacooyinka loo socdo weyaan waisbaaqu lwuduui weysada in la wanaajiyo fi makaarihi xiliyada muxuu ahaa qofka naftiisa ay nacaysa inuu biyaha ismariyo qabow iyo waxjirabo walmashu socod cala aqdaam cafwan waman facala qofkii fala dalika arrinka isaga caasha wuxuu ku nooladaa bikhayrin wanaag wamaata wuxuu ku dhintaa bikhayrin oo khayr ku dhex sugan sidoo kale isagoo mxuu ahaa khayr ku dhex ayuu dhintaa wa kaana wuxuu ahaada min khaii'atii gafafkiisa ka yowmi waladatu ummuhu maalintii hooydii ay dhashay mid lamid ayuu ahaadaa weyaan wa qaala wuxuu yidhi rabbigan yaa muxamedu muxamedow idaa sallayta haddii aad tukato faquul waxaad tidhahdaa allaahumma allahayow hadalkaas ballegaysto ilaahay baa subxaana wa tacala nebi moxamed fara sidaa dhah allaahuma allayow inii aniga asaluka waxaan ku ama khayryaalka dhan inaan falo oon la imaado wa tarka almunkaraat xumaanoo dhanna aan isaga tag oon u dhowaanin wa xuba almasaakiin dadka masaakiinta ah inaan jeclaado on dhaweysto ayaan ku weydiisanaya oonan ka faanfaanin kana fogaanin aanan u darnaanin waidaa aradta haddii aad doonto bicibaadig addoommahada fitnatan fitna haddii aad la oo khaasatan dhanka diinta ama xataa fitna ay dhabarka saaran karin culays badan markaad addoommahada la doontana faqbidnii ilaahu iqbdo oo aniga oofsan nafta iga qaad ilayka adi xaggaada hayra maftuunin anoon fidnaysanin oon qolyahan diintooda laga fidnay aanan ku jirin qaala wuxuu yidhi wadarajaat darajooninka waxaa weeyaan ifshaau asalaam dadka in salaamta loo faafiyo oo assalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmatullah waitcaamu aطacaam dadka masaakiinta la quudiyo cunada la siiyo wsalaatu in la tukada bileyli habeenka la tukada wannaasu dadka niyaamun iyagoo mxuua ah hurda oo mxuua ah khurada ku jira oo hurdada iskaga nicmaysani in dadka la tukada arimaha darajooyinka qofka wa koruqaad ay ka mid tahay weyaan waxyaaba marka qiimo badan ayuu nabigeena calayhi salaa slam rabbi u sheegay waxaa ugu muhiimsan almukthu fi lmasaajid masaajid in lagu nagaado nabigeenana sala allahu alay waslm xadiid kaloo saxiix waati aad ku caddaynayey qofka intuu ku sugan yahay salaad sugitaan wax salaada ku jira sidoo kale intuu meeshii uu tukaday fadhiyana malaa'igtiyaa duca la soo ag istaagay allaahuma lahu allaahuma arxamhu allahuma kfir lah allahuma arxam allahuma kfir lah adii salaadii meeshaad ku tukay intaad fadhido inta ayada malaa'igtii asaas aa kugu wada ducadii waa wax runtii aad u cajaa'ib badan dhulkii waa kuu markhaati furaya darajaadkaadi aa kor loo qaadaya wanaag o dhan uu helaya sidoo kale in qaado dembi ayaa lagu daadiya tallaabo kalaad qaada daraja lagu kor yeelaa sida xadiid kale ku sugan sidoo kale weysada in la wanaajiyo fi lmakaari xiliyada qaboobaha hadda kuleyla jiro oo muxuu alxamdu qabowga laga raystay inkastoo dadka qaar hadda kuleyl ay dareemayaan marka xilliyada qaboobaha jiraan biyaha ay qabow yihiin qofka inuu si fiican weyse qaata ood gacmihii dhaqa ood luqluqda ood cadi kadib muxuu ahaa sandaar sameeya oo si fiican wuxuu ahaa uu khayaashiimti iyo sambuuqadii wixii ku jiray oo muxuu ahaa wasakha kulli uu soo saaro kadibna wejigii uu si fiican u dhaqdo dhowrka jeer oo lisfaray gacantii u dhaq tartiib isagoo ku raaxaysani muxuu aha u marsada intii uu dhammaysto ducada uu la imaado yani intaasoo dhan markuu qofka maro yani isbaaq lwudu ayadan waxay ka tahay waxyaabaha dembiyada daadiye ayay ka mid tahay siduu nabigeenna rabbigan uu caday subxaanahu watacaala intaas qofka marka sameeya sidiisaba waa khayr khayr adduunkan waa ahlu khayr khayr ayuu iskaga dhex jiraa aayadda ah, oo rabbigan subxaana wa tacala uu ku cadaynaa fii suurati alancaam aayad cajiiba weyaan qofka adduunkan haddii marba ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xiran yahay dhan alla u jeeda wax waxaa ka hadlaysan lama arka wax ka hadlaysanba yani lama arka walxamdulilah rabbi alcalamin marka qofka hadduu marba intaas aan sheegnay inihii kaloo laga rabay aad imaado wax ka hadlaysan maanta ganacsiga xun yahay maanta ayaan yar xanuunsanahay maanta ayaa muxuu ahaa qof ad yar xanaaji maanta ayay xaaladda iga yarsi tahay baabkaas baab u yeela ama dan u kale maahan lianna qalbigiisoo dhanba wuu buuxa iimaan ayaa ka buuxa adduunkan dhanna waxaa weeyaan kullu ladii fowqa turaabi turaabun adduunkan wixii dul saarnoo dhan carama qiimay kula leedahay sidaasay u yihiin low kaanat addunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbata maa haddii adduunkan garab kaniica ay alla agtiis ka joogto oy qiimahaas leedahay kaniicad aragteen qiimo daradeeda iyo yaraanta ay qabta iyo tabardarida kaniicadaas muxuua garabkeeda haddii adduunkaas qiimaha intaas u gaari lahaa qofka alle ka kufri subxaana watacaala koo biyo lagama siiyeen koo lagama siiyeen marka adduunkaas noocaas qofku markuu dareensan yahay xaqiiqadiisa yacnii siduu nabigeenna alayh sala slaam caddeeyey yaa nabigeenna alayh sala slam intuu meel eh, ku saaxday dirin intuu ku saaxday ayaa dhanka xasiirkii iyo dirintii ayaa waxay saamaysay salligii aanan isku toosnayn dhinaciisoo dhan cumar ayaa marka nabigeenna alay sl slam arrintii kala hadlay markaasa wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam maali walidunya aniga adduun maxaa naga aniga adduun maxaa naga dhexeeya aniga waxaan la toahay qof gaadiid saaran oo safaraya oo kadibna meel inta degay ku yara muxuu ahaa nastay kadibna ka caraabay galabtisiga tagay adduunyada sideeda saas weyaan qofka haddii aad bicayni qalbi qalbiga indhaay leeyihiin indhahaan caadiga wax lagu arka waxaa ka muhiimsan caynulqalb indhaha qalbiga hadii aad ku eega dadkii aad taqaana saaxiibada aha aad ku eegta waalidka adig ku dhalay aad ku eegta mxuu ahaa adduunka dadkii maamuli jiray oo awooda badnaa madaxweyne taajir fulaan yacni aad eegto iyo meeshii dhammaan loo wada xaaqay iyo kuwa saalixiintaha iyo kuwa aalixiintaha kuwa subanaa iyo xumaa dhammaan loo xaaqay markaad aragto ood mararka qaar xitaa intaad dad barbaarto war aad taqaanay ood la noonaan jirtay xaggay mareen aad marka iyada waxaa weyaan xaqiiqatan dhanka u jeesana waa taqaanaan adduunkan waxaa weeyaan walaa tansa nasiibaka nasiibaka min addunya adduunkaana nasiibka ilaahay subxana wa tacaala uu kaaga taga laha ilmaamin oo waxaa weya khayr ku kasba oo janno ku gaar wabtaqa fii ma ataaka allahu daar alaakhira marka sidaas ayuu xaqiiqatan qofka xaqiiqsana weyaan khayr ayuu ku sugnaanayaa markuu dhimanana khayr ayuu ku dhimanayaa oo malaa'igta allawaatan ay leeyihiin waxaa weeyaan salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqadaar anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanati alatii kuntum tuucaduun sidaa weyaan marka sidoo kale nabigeena sal اla alay slm waxaa la faray marka salaadda u tukad inuu ducadan ku ducaysto khayr samayn iyo xumaan ka tegitaan iyo masaakin jacayl iyo hadii adoomihii fidno lala doono inaad ilaahay subxana wa tacaala oofsada qofkii isagoo fidnaysnayn in ilaahay la weydiisto darajooyinka sarsaro qofka loo saramarinana waxaa ka ama darajooyinka sare qofka gaarsiiyey rabbiga nabigee nu cadiy alayh sl o dadka in loo fidiyo oo la salaamo iyo dadka cuno in la quudiyo wax la siiyo ay cunaan iyo habeenkii dadka markay hurdayaan in allah subxana wa tacaala lala koodo oo alla subaa munaajaad lala sameeyo la tukado intaas ayaa darajooyin kor u qaado weyaan alfaslu raabicu fasalka afraad alsalaatu wasalaamu cala nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabigeena calayhi salaa slaam in la salaamo laguna saliyo ayuu mxuua fasalkan u fasal yahay weyaan baabu fadli salaati cala nabi sal sl nabiga in lagu saliyo calayhi salaatu fadliga ay leeda u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi hurayrat xalgu radi allahu taala arda cabdixaan sakhr dawsi ana rasul rasul ka sal slm qala rasuulkeena wuxuu yidhi man salla calaya qofki igu salliya waaxidatan haljar hal jeer oo hal mar igu salliyo sala allahu calayhi cashra allah ayaa toban jeer u naxariista hal mar allahuma sali cla muxamedi wcla ali muxamed kama salayta cla ibrahim wcla ali ibrahim inaka xamiidu majiid wabaarik cla muxamedi wcla ali muxamed kama baarakta cla ibrahim wcla ali ibrahim inaka xamiidu majiid qofka markuu yidhaahdo toban jer ayuu alle subxana watacala u naxariista bal warwaaqadaas iyo nicmadaas arka muslim ee soo saaray xadidkaas laba kun laba boqol iyo afar iyo sagaashana xadiidka ah wacanhu abu hureyra waxaa la wariyay radi allahu taala arda qala wuxuu abu hureyra qaala rasul la rsulka wuxuu yih sal slam laa tajcaluu ha ka yeelin buyuutakum guryihiinna qubuuran qabriyaal ha ka yeelina walaa tajcalu haka yeelin qabrii qabrigaygan ciidan meel ciid ah oo sida ciidda usoo noqnoqoto looga soo laablaabto oo waxa weeyaan haka yeelina ciidda yani meel laisugu imaado oo lagu buuqa oo sida ciidda haakadaa yani haka yeelina wasaluu caleyh igu saliya fa ina salaatakum salaadiina salinta ad igu salinaysaan tabluqunii way soo gaaraysaa xaytu kuntum meel meesha joogtaan hadda haddii aan mxuu ah nabigeena ku salinna calayhi slat slaam nabigeena waa la gaarsiina waana noo abu daawuud waana baabu tarhiibi qofka in laga cabsigeliyo oo laga cananta min cadami asalaati calayhi sala allahu alay slam nabiga inaan lagu salinin qofka in laga cananta oo laga cabsigeliyo ayuu baabkan u baabya weyaan inaad weligaaba iska amuusnaata waxyaabaha runtii wanaagga badan oo raggan tusbaxweynta ah lagu ammaana waxaa ka mid ah salliga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dadka iyaga ah laa shaka jawaanib oo imtixaan ah oo ibtidaac iyo cadam alitibaac iyo wax badan waa jiraan laakiin jaanibkan saliga nabigeena sala allahu caleyhi wasalam ku tartamayaan qofki inuu yidhahdo aniga maanta waxaan ku saliyey boqol kun oo jeer nabigeena sal slm boqol kun oo jeer weligiin ragga halkan fadhiya iyaa horta boqol kun oo jeer isku xigta nabiga ku saliy alai sl slam ya yani waa jaanib aad u fiican xaqiiqatan aad fiican waxaa laga yaabaa qofka tobankaa jeero muxuu ahaa adkaar asabax iyo tobankaa jeer adkaar almasa iyo salawaadkan inuusan weligii dhaafinin oo inta u qasta nebi maxamed balan ku saliyi maanta xitaa jimcadii waad aragtay waa laisfaray bal dhanka asaga yaan loo daymala'aanin yaan loo daymala'aanin waayahay xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey taala an qala wuxu hurayra qaala rasul la wuxu yiri sal raqima anfum anfu rajulin qof sankii ayaa baroobay oo duloobay dukurti sheegay aniga oo nebi maxamed alayh sl slam cindahu agtiisa oo falam yusalli caley anigu salinin nebi moxamed haddii la yihah sal اllah alي adiga maxaa laga rabaa sal اllah alي wslm marba haddii magaciisa lasoo qaado sal اllahu alيه adiga waa inaad u taagnaato stanby waa inaad taagnaato sal اllahu alayh waa lagu faray waayahay raqima waxaa boroobay oo duloobay anfu rajulin qof sankii ukirtu la sheegay cindahu agtiisa ukirtu lii sheegay haddii a nabi mxamed a slm cindahu agtiisa oo falam yusalii caleyh aan igu salinin waraqima anfu rajulin nin sankii ayaa boroobay dakhala calayhi ramadaanu ramadaan uu soo galay uma insalakha ramadaan uu ka baxay qabla an yukfara lahu waxa waxaawey dembigiisa la dhaafin waraqima anfu rajulin qof sankii ayaa boroobay adraka haleelay cindahu agtiisa abawaahu labadi dhashay alkibara adraka uu gaaray cindahu agtiisa abawaahu labadii dhashay alkibara duqnima oo falam yudkhilaahu ljanata janna ayna gelinin baarinimfalkaad u baarinimfalay qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi waadin waxaan maya qaal nabigeen calayhi salaa slam aw axadahuma ama midkood labad waalid ama midkood marka khasladahan dhowrka ah waa aad u fudud qofku allu yasir subxana wa tacala oo janna loogu gala tan koobaad marba haddii nebi maxamed la sheegay calayhi sala slaam adiga sala allahu calayhi wasalam la soo istaag eegin cidda dhahday ama adiga dhah amaba qof kale ha ama raadi ka maql ama telefishin ka maql ama waxaa wey wacdi ka maql amaba qof mxuu ah xataa nabiga ku saliya sal allah alay slam kuwa ku aaminsanaa somalia mxuu ahaa kuwa waxaa jira maogtahay assalaamu calaykum iyo iyo nabiga ku saliya sal allah alay iyo dadkay ku aamusiyaan wax saxna ma sida dhabtaa laakiin xitaa kuwa iyaga ha noqoto waa inaad qofka uusan nabigeena sala allah alay saligiisa uusan afka ka qaadin dhibaata ka imaanaysa leanna qofka asaga waxaa weeyaan dembi badan baa ku dhacaya xadiid kale riwaayad kale waxaa weeyaan yani naar inuu lagu fogayo ayuu nabigu ku habaaray calayhi salatu slam tan labaad waa qof ramadaan ilahay waan ka baryana wa tacaala labaatan habeenaa ka harsan ama toban habeen ilahna gaari subxana wa tacaala ilaahay ramadaanna gaarsii annagoo caafimaad qabna oo amni la haysana oo imaan lah oo muslimiina oo muminiina oo ramadaan ishtiyaaq iyo hilo u qaban allahna gaarsiiy allahna ka faa'idaysano runtii ramadaan qofki gaara oo dambigiisa loo dhaafi waaye ramadaan uu ka dhammaado nabigeena ala slam wuxuu leeyahay sankiis uu booroobay wuu duloobay kan u dambeeya waa qofkii labadii waalid soo gaaray weliba xilli ay u baahan yihiin isaga oo waayeelnimo ay ku dhacday baarinimadooda iyo naxariistooda iyo wanaagga u samayn aan ku gelin isna waxaa wey sanki wuu booroobay ama midkood ama labadaba a midkood sidaa weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad can xusein ibn cali ibni ibn ali ibn abi aalib radia allahu tacaala can xusein wa can caliy radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi xusein ibn cali qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm albakhiilu qofka bakhaylka ah alladii waa kii man alladii kii weyaan albakhiilu aladii man man dukirtu maxaa idiin qoran dabcad cusub dabcad cusub yahay dabal jadiida albakiilu aladi ma ku jirta kaaga ma ku jirta aladi ma ku jirta waaya albakiilu bakiilka alladii kii man dukirtu man mid dukirtu la sheegay cindahu agtiisa falam yusali calaya aan igu salinin macnaheeda maxay tahay bakiilka waa kan agtiisa magacayga oo nabi maxamed sal sl lagu sheegay aana igu salinin kaas waa bakhayl ayuu nabiga ku caday ala sl slam bahaylnimadan wax xun tirmidi waa xadiis saxiixa marka albakhiilu aladii man albakhiilu bakhiil alladii ki wey man dukirtu isqaban la alladii imantaas haddii albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya waa jamiil albakhiilu aladii dukirtu cindahu falam yusalli calaya laakiin labada marki la ishkaal baa ka yimid bal insha alla waan ku noqon doonaa baabu fadli salaati calayhi sal alla ly slam nabiga baabu fadli salaami calayhi sal alla ly slam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la salaamo ama salaamta nabigeena sal alla ly slam fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan baabu fadli salaami calayhi sal alla alay slm nabigeena alai slam in la salaamo fadliga ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun laba boqol iyo can cabdilahi bn mascuud radi allahu ta anu arda qala cbdillahi bn mascuud qaama rasul nabiga ayaa istaagay sal slm ama qaala rasul rasul wuxuu yidhi sal slem ina lilaahi alla weynay u sugnaatay malaaikata malaa'ig sayaaxiina rondeeya oo socda fi lardi arlada arlada saas dalxiis ahaan sida dalxiiska ay u socdaan siyaaxo sameeya oo saa u wareega weeyaan yuballiunii waay gaarsiina yuballiunii waxay soo gaarsiinaya anigoo nebi maxamed alai sl slam min ummatii ummaddayda xaggeeda assalaama salaamta yani malagta way wareegeysaa nasaa-i iyo daarima ayaa soo marka markaa nabigeenna salaana calayh slat slam assalaamu calayka yaa rasuula allah markuu qofka yidhahdo calayhi salat salaam malaa'igtaas marka baad la boodaysaa salaamtaasay marka waxay gaarsiinayaan nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam haye xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyey cadnaan sakdowsi radi taala arda ana rasul rasul sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiro qof salaama calaya dushayda ilaa haddii ad u salaamo oo qofka taga abcan oo ugu taga nacam radda allahu alweyne ayaa ii soo celiyey calay waxaa weeye aniga dushayga ruuxi ruuxdayda xataa arudda ilaa aan ka jawaaba calayhi asalaam salaamta weyaan abu daawuud wa xadiis xasana marka yani waxay khaas ku tahay marka nabiga loo taga calayh sl assalaamu calayka yaa rasuula la yihahdo calayh slat slam amaba xitaa marka aan salaanno asalaamu alayna assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu markaan dhahnana eh, muxuuaha nabigeena ala sl ma gaaraysaa mise malaigtia qaadaysa oo u laba jeerba waxaa weya marba haddii aad ku salaysa ala sl nabi maxamed waa gaarta calayhi salaam ama aad salaamto laba kun laba boqol iyo lidalika dadka dhahaan mataqaana soomaalida uma badno waxaad yeelaysaa nabiga alay slat slaam naga saas farqaha laga xira dadka qaarkood markaad madiine tagto nabigeena ala slam salaam naga gaarsiiy faraha laga xir dadka somaaan garan marka waa dhacdaa soomaalida ku yaryihiin inkastoo dadka qaar ay jiraan waa yaryihiin laakiin arrinta iyadoo maba loo baahnaba halkaan nabigeena ka salaam alayh sala halkaan ugu sali alayh sala slam bas malaa'igaaba marka la boodiyo nabigeena gaarsiinaysa alayhi salaatsalaam marka bini aadam waxaas kugu hilmaami karo oo hawl kala geli karo waayahay xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can cabdilahi bni diinaar waxaa laga wariyey raximahullah taabiciga qaala wuxu yhi cbdillahi bni diinaar ra'aytu waxaan arkay cabdullahi bni cumara radia allahu tacala canhuma yaqifu isagoo dul istaage calaa qabri nabiyi sal sl nabiga qabrigiisa cala slam isagoo dul istaagay ayaan arkay oo fa yusallii ku salliya cala nabi nabiga dushiisa ku salliya calayi sla slam wa calaa abi bakrin abi bakrna salaamo wa cumara cumar ayaan arkay weeyaan radia allahu tacaala canhuma tobanaan ayaa marka qowl ahaan iyo ficil ahaan iyo dhan walba nabigeena sal l slm wuxuu ka caddeeyey eh, qofka nabiga ku saliya mansilada iyo qiimaha uu joogo eh, iyo qofka aanan ku salinin eh, dhibka iyo xumaanta ka imaan karto intaasaan ugu bixina insha allahu tacala kitaabka shan iyo tobanaad alkitaabu alkhamis cashar kitaabka shan iyo tobanaad oo hoos imaana alcibaadaat alaymaanu alaymaanu dhaara la dhaarto wallah saasaan ku dhaarana bilaah wamaa ilaa dalik dhaar qofku ku dhaarto samaan yeeli ama ma yeelay waa nuduur io nadarka la galo ayuu muxuuha kitaabkan u kitaab yahay weeyaan alaymaan wanuduur nadarka nidir iyo nadar waxaa tirahdaba alfasl اlأwalu fasalka koobaad alaymaanu waxaa weeyaan dhaarah la dhaarto oo qofka inuu waxaan ku dhaarto ama ka dhaarto wixii ku soo arooray ayuu kitaabkan kitaabiy fasalkan faslay weyaan baabu nahyi can alxalifi bigayr illaah allah waxaanan ahayn qofka inuu ku dhaarto in loo diida ama laysu diida ayuu baabkan u baabay weyaan oo bedelkii aad wallaahi bilaahi talaad ehlayd aad tidhaahdo waxaa weeyaan abii wa ummii biabii wa ummii oo kale aamaha iyo hoyada aad ku dhaarato ama qolyihii saraakiishii sarsar ahaan jiray oo taqana shaarubaha maleegna shaarubada aad ku dhaarato rag baa shaarubada ku dhaaran jiray oo kli ragga qaar way soo gaareen waa inay yaqaanaan waayahay xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can ku dhaartaan nabigeena sala allahu aleyh wasalam rasuulko saasay leeyihin rasuulkay ku dhaarnaan alai slat slam marka wax badan ay ku dhaartaan waayahay can ibni cumar waxaa taala anhuma annahu cabdullaahi bn cumar adraka wuxuu soo haleelay ama ka yimid cumara ibn lkhaaab ayuu ka daba yimid fii rakbin safar wa huwa mxuuha cumarna radi allahu taala yaxlifu uu dhaarana biabihi abii ku dhaarana cumara wuxuu ku dhaarana abihiis ibnu khaaab khaaabuu ku dhaarani fanaadaahum rasul nabiga lagu dhawaaq sal slm oo muxuu yidhi alaa hooyaay ina allaha la weyne yanhaakum wuxuu idiin diidayaa idinka reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabiyaalkiin faman kaana qofka ad xaalifu mid dhaarana qofkii ahaaday ooba marba dhaarana falyaxlif billaah alla weynaha ku dhaarta wailaa falyasmut ha iska aamuso marba haddii dhaar ay noqoto in la dhaarto alla ku dhaaro subxana wa tacaala abadan laakiin alla waxaana ku dhaaran iska ilaali bukhaari muslim ayaa soo saara xadiidkaas xadiidka laba kun iyo saddex boqolaad bifadli illahi caza wajal laba kun saddex boqol caw aan gaarnay can abi hurayrata taala arda qala abi hurayra qaala rasul la sl uri sal slm laa taxrifu ha ku dhaaranin biaabaaikum aabayaalkiin walaa biummahaatikum hoyaalkiin ha ku dhaaranina walaa bilandaadi asnaamta iyo sanamkan ha ku dhaaranina shurakada walaa taxlifuu ila bilah walaa taxlifa ku dhaarnin ilaa bilah alweyne waxaan ha ku dhaarana weyaan walaa taxlifuu bilah alweyne ha ku dhaaranina ilaa waantum saadiquun adinko run sheegaa mooyane intaas isu dabadhiga marka aabbaha iska ilaal ha ku dhaaranin oo hooyada ha ku dhaaranin oo nidi iyo shariik ha ku dhaaranin wax run markaad sheegayso alla ku dhaaro subxana wa tacaala weliba xataa adaad markaad run ku dhaaranayso in dhaarta la yareeyo waa laisfaray weeyaan walaa tuic kula xallaafin dhaar badane ma fiicno xitaa marka ganacsiga iyo waxyaabaas iyo waxyaaba barakada qaada waxaa ka mid a ah alxalif silic markii ganacsiga la bixina in qofkuu ku dhaarto waxyaabaha mxua barakada ka qaada ay ka mid tahay siduu nabigeena cadey sala allahu calayhi waali wasalam waayahay xadiidka laba kun laba boqolaba kun iyo saddex boqol iyo koobaad can buraydat ibn xusayb waxaa la wariyey radi allahu ta an ada qal wuxu burayda qaala rasulullah asuka wuxu yiri sal slm man xalafa qof ku dhaarta bilamaanati ammaanada qof ku dhaarto falaysa mina anaga naga mid ma ahan ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali wasalam ammaanada qofkaas ammaanada ku dhaartay qofka ammaanada ku dhaartay oo yidhahda ammaanadaan ku dhaartee yani ammaanadii xataa la weyn qof waaba fiican oo dhankiisa dhan fiican oo ka egay ammaanadii muxuu leeyahay ammaanadii waa fiicanta wamaa ilaa dalik laakiin dhanka kale khalad uu sameeyo wuxuu ka tagay inuu ku dhaarto allah subxaanahu wa tacaala amaba sifaadkiisuu ku dhaarto marka ammaanadii oo awaamirtii alla ka mid ah ama waajibaadka alla uu dadka faray ka mid ah ina allaha yaamurukum an tuaduu lamaanaat ahliha waa wa maamuraadka alle ka mid wa tacaala sifaadka alle allama ay gaari karta waa maya waa maamuraadkii marka qofka muqaarano ayuu ku sameeyey lidaalika inaad qofka labadooda isbarbar dhigo ayaa khaladka ku galay lidalika nabigeen wuxuu aday sal lla slm qof ku dhaarta ammaanada inuusan ka mid ahayn qofka wax kasii liidan kudhaartama waxun ku dhaarta ka warran abu daawuud waan xadiis saxiixa baabu man xalafa billaat walcuza acuudu billah baabu man xalafa qof ku dhaarta ayuu baabkan u baabiya billaat sanamka laata la yihahdo oy quraysh caabu jirtay cuz oo asna asnaamta ay caabudi qof ku dhaartay waa gaaloobo islaamnimada ka baxaya xadiidka laba kun iyo boqol iyo labaad can abi hurayrat waxaa radi allahu anhu qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam man xalafa dhaarto oo fa qaala kadibna yidhahdo fii xaliifihi dhaartiisa yidhahdo wallaati walcuza cuza iyo laatan ku dhaartay yidhaahdo faliqul ha yihahda laa illa allah xarada wuu ka baxaye ha noqdo tawxiid ka qabsado waman qaala qofkii lisaaxibihi saaxiibkii tacaalkaale uqaamirka aan qimaar kula ciyaare qamaarka aan kula ciyaare falyatasad sadaqaa la baxa dembi culus ayuu galay oo kafaaradiis ay tahay inuu sadaqa la baxa ma la socdaya dhawaaqi bas ayuu muxuua sadaqa in la bixiyuu ku halis weeyaan hadduu ciyaaro haba sheegin taas waa muslim baabu man xalafa yamiinan qofkii ku dhaarta dhaar baabu man qof ayuu baabkan u baab yahay xalafa dhaartay yamiinan dhaar ku dhaartay oo fara'a kadima arkay hayraha dhaartaas midaan ahayn oo khayran ka khayr minha iyada xaggeeda qofku wuxuu ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay inaan arrinkaas samaynaynin ayuu ku dhaartay markuu ku dhaartay dibuu u fikiray wuxuu arkay inuu sameeyo inay ka khayr badan tahay arintayda ya arrintayda inaad sameeyo inay ka khayr badanta qofka isaga marka waxaa weeyaan muxuu samaynaya waa kan wuxuu samaynaya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo saddexaad can cabdi bni xaatim waxaa la wariyey radi taala arda qala wuxu yhi cbdi qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam idaa xalafa uu dhaarto axadukum midkiin calaa ku dhaarto oo faraa kadib marka khayran mid ka khayr badan minha iyada xaggeeda ka khayr badan falyukafirhaa ha ka kafaaro guta waliyat hala imaado huwa isagaba khayrun ka khayr badan qofka marba hadii aad dhaar ku dhaarto dhaarta ayadan wax ka wanaag badan oo ka khayr badan oo ugu dhawaan badan u arka dhaartiisa wax kama jiraan ka soo qaado kafaarana ha guta ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waali wasalam marka caawo taagan su taagan waxay tahay aayad qur ku soo aroortay kafaaradii maxayt aayaddii kafaaratulyamiin ka sheekaynaysay ayaan rabaa in lii sheego ilaa laga sheegaana waa iska fadhinayaa cishaha iska sugi marka waa kaas aayad baa ka oo rabbigan subxana wa taala khiyaaraad iyo isdaba dhigay nacam maa sha allah fadl mustafae eh. laa yuaakhidkum allahu fii aymanikum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu casharata masaakiina min awsai toban aw kiswatuhum aw taxriir raqaba faman lam yajid dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waa kaas adinka weligiin miyaad aragteen intiina meesha fadhida qof dhaaraan dhaartay oon ka kafaara gudin ma aragteen weligiin oo soomaali ah ya sheekh weligaa maarkis qof soomaali oo kafaaratulyamiin gudana ma artan weligin ma ma aragt sheekh ma aragteen gabaraad aragta waaxid waa adi maasha allah khalaas waad naga burtata marka xaajiga wuxuu yidhi anaa gabar arkay cusmaan wuxuu yidhi anaaba sameeyey alxamdu lilah laakiin waxaad ogaataan waa abwaabta ummadda soomaaliyeed ay ku lidan yihiin ayaa nagaga fiican carabta waxaad arkaysaa raashiinuu wadaa fatwuu weydiinayaa masaakiin wax la raadinaya urmaxada kafaarat yamiin wa aad bay runtii arrinta ayada annagana dhaartu waad aragteenoo waa ku badannahay maca dalika kafaarada waa marka laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaarathu iطcaam casharati masaakiin horta tan u horaysa toban miskiyaa la quudinaya min awsai maa tucimuna ahliikum yani cunada reerkiina aad quudisaan tan dhexdhexaadka tan u sarraysa maatan hoosana maaha aw kiswatum ama tobankaasaa la huwinaya oo dhar isku joogaa loo taagaya dhag aw taxriir raqaba ama nafaa la xuraynaya qofka aan awoodin marka intaas oon heli karin muxuu samaynayaa fa siyaama alaaata ayaam saddex maalmood ayuu cunada ka soomaya iyo xumaanba dalika kafaaratu imaanikum ida xalaftum faxfaduu aymaanakum ayaa laga dabamariya dhaartiinna ilaashada jazaakum allah khayran ya yamul khamuuska e kafaaro muxuu ahaa kafaarada taa waa dee tarkiib ay noqoni moogtahay leanna qofkan yamiin khamuuska qofka markuu waxaa weeyaan qof kale shaata zuur u sameeya waa sooma kaga asaga ku qaato yamiin hamuuska amaba shaatzuur ha u sameeyo ama isaga gacintuu muxuu ahay wallaahi bilahi tala intuu mara kadibna xoolihii ku dhufsada horta kafaarada waa u taallaa laakiin waxaa ka sii weyn xuquuqdii uu duudsiiyey ama cid kale u duudsiiye ama asaga ha inuu celiye kadib ayuu mar kafaarada la imaanaya kaas marka laba martabo ayuu marayaa ilaahay subxana wa tacala ugu tooba keenaya tan saddexaad taasay noqonaysaa waayahay baabu nahyi can israari cala alyamiin dhaarta qofku u dhaartay in yani qofka uu ku dhegnaado oo mara kudheg aad noqdo marba haddaan waxaan ku dhaartay waan ku taagnaanayaa ma samaynaya in qofka loo diida oo laga reeba ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo afaraad can abi hurayrata xal radi allahu taala qaalat abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm wallahi baan ku dhaartee laan yalija laan laamkaas oo maftuuxa ah, waxaa weeyaan laamulqasamkaas waa takiid ama tawkiid qasamkii hore ayuu sii takiidinaya bifatxi laam oo la'an ayaa la dhihi wallaah la'an yalija inuu waxaa weeyaan ku adkaysto ood mara ku dheg noqdo axadukum midkiin biyamiinihi dhaarta u dhaartay fii ahlihi reerkiisa uu ka dhaartay amaba reerkiisa dhexdiisa ku dhaartay camareyrka wa ku ihan uu ku dhaartay ayaa aaamu ka dembi badan lahu isaga cinda allahi allaweyne min an yucطiya inuu bixiyo kafaaratahu kafaaradiis hadda aan tilmaanay oo isdaba taallay allatii taasoo iftarada allahu calayhi alla ku farad yeelay muslim soo saaray yacnii qofka reerkaagii ayaad muxuu ahaa ka dhaaratay dhaartay burina inaad tidhahdo ood muxuu ahaa aad taagnaato ayaa ka dembi badan oo ka weynaan badan oo ka xumaan badan in aayar aad kafaarada iska bixiso kafaarada iska bixi ka fudud oo ka dembi yar oo ka dhib yar oo ka wanaag badan oo iyo waxaadana inaad isku aadaan sabab u ah saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam baabulyamiin allaqw baabulyamiin dhaarta allaqw ee muxuu aha wax kama jiraanka wax kama soo qaadaanka ah dhaarka dhaarta waxaa weeyaan laa yuaahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum alla subxana wa tacaala dhaarta wax kama jiraanka ah oo macnaha aan lahayn oon qasadka aanan qofka uusan u qasdin ilahay idinma qabanayo walaakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan dhar ayaad ku adkayseen oo qofku waxaa weeyaan yani waa mucaqad waa muakad waa noo imaan doonta qofki inuu adkay ma yeelaayo oo ma yeelaayo oo ma yeelaayo oo saasoo kale amaba dhaarba ay daba socotaba waaba kasii daran waay ama waan yeeli oon yeeli oon yeeli hakada oo dhaar ah xadiidka eh, mxuu ahaa laba kun iyo saddex boqol iyo shanaad can cashata radi allahu taala ardaha annaha qaalat waxay tihi unzilat waxaa la soo dejiyey hadi alaayatu ayadan waxaa la soo dejiyey oo ah laa yuaakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum laa yuaakhidukum idinma qabta allahu alla weyna bilagwi qasad la-aan fii aymaanikum dhaartiinna fii qowli arajuli qofka dhihitaankuu dhihi ama ninka dhihitaankuu dhihi laa maya wallahi baan ku dhaartay laa wallah wabalaa wallah carabta hadda sidii u adeegsadaan laa wallah bala wallah waa dhaqankoodii taas ayada liisuma qabanayo maxaa yeele qofka qasadba kama ahan qofka wuxuu le yaki ruux maci iraaco meel iraac laa wallah yani inuu dhaarta kalamadan lahane yani kuma raacay waa intaasun bas taas lidinma qabanayo weyan laa yuaahiduma la biliqu fii aymaanikum waxaa weeyaan laa wallah balaa wallah wallahi inaan ku raacayn ama kada saasoo kale wa nacam baab lyamiin alkaadiba beenta muxuu ahaa dhaarta been dhaarbeenaadka amaba loo yaqaan alhamuus tan timbiso qofka xaggay timbinaysa mataqaanaa xaggay timbinaysaa ciyaadan bilah dembiyoodhanay timbinaysaa oo cadaabalqabriyay timbinaysaa oo cadaaba jahanam ciyadan bilahy timbinaysaa oo ahwaali yowma alqiyamay timbinaysaa oo waxaa weeye xumaano adduunkani xataa ay khayr iyo har khayr la-aan iyo shar badan ay timbinaysa o dhexgelinaysaa nasal allah asalama walcaafiya qofka sidiisaba dhaarta inuu iska ilaaliya ayaa wanaag badan ilaa inuu mxuu ahaa ka fursan waayo mooyaan xadiidka laba kun saddex boqol iyo lixaad can abi umaamata xali albahiri abi imaam albahli waxa lagu radi allahu ta wada ana rasulula rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi man iqtataca qofka soo goosta oo la soo wareega xaqa mri'in qof xaqi muslimin ee muslim ah biyamiinihi dhaartiisa ku soo goosto qof kale xoolo aad lahay iyo xaq aad lahay ayaad ku soo goostay dhaartiisa faqad wjaba allahu alweyn wuxuu waajib yeelay lahu isaga annaara naar ayuu waajib yeelay ciyaada bilah waxarama calayhi aljanna ilaahayna jannou ka xaaraan yeelay nacuudu acuudu bilah uma acuudu bilah walhalis waa sheekh taas waa tan khatarta weyaan faqaala lahu rajulin ba wuxuu yidhi wain kaana shayan yasiiran nabi alla wax yar adduuyi ka waran waxaan badnayn ifticu laho aadaan rasul rasulka alla qaala wuxuu yidhi wain hadiiban min araak laan cadayba ha noqote laan caday ah toban shilinba ha noqote oo kale waa ilaa cadayga hadda toban muslim marka dhaarta qofka xaqiisa waxaan ugu soo goosana halis weeyaan halis weyaan ilaahay subxana wataala na cafiyo xadiidka laba kun iyo saddex boqoliyo e, laba kun iyo saddex boqol iyo toddobaad can abi musa ashcri waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal abi muusa ikhtasama rajulaan laba nin ila nebina bay u dood tageen fii arla isku haysteen axaduhumaa midkood min ahli xadramowt magaalada xadramowt la yihahdo oo yaman ku taal ayuu ahaa reerkaas xaggaas ka soo jeedo qaala wuxuu yidhi saxaabigii fajacala wuxuu yeelay nabigeena sal slm yamiina axadihima midkood dhaartiisa ayuu nabigeena yeelay oo waxaa weeyaan uu ka dhegaystay o qaala wuxuu yidhi fadaja alaakharu kii kale ayaa dhawaaqay uu dhawaaqay wa qaala wuxuu yidhi inahu idan inahu isaga idan haddii ay arrinka dhacdo oo dhaartiisa isaga la yeelo oo dhaaro la yidhahdo laga yeelo hee yadhabu biardi aradeedu la tegaya ninkan yani kitaab iyo kab uma kala duwna maqasha weligid kitaab iyo kab uma kala duwna hebel dad noocaas haja la socda oo maanta haddii la yidhahdo waxaa weye kitaabkan qur-aanka ah ku dul istaag sponsora lagu siina waxaa lagu dhoofinaa muxuu aha yurubaa lagu dhoofinaa ku dul tumani waa jiraan yani kaniisaday galayaan wamaa ilaa dalika waa imtixaan waaya marka waxaa weeyaan fadaja aakharu kii kale ayaa dhawaaqo qala wuxuu yidhi inahu isaga idan haddii ay sidaa dhacday yadhab wuxuu la tegay biardi ardayda faqala wuxuu yidhi in huwa hadduu isaga iqtaacahaa goosta dhulkaas kaa qaata biyamiinihi mxuuaha dhaartiisa dulman weliba isagoo dulmi kaaga muxuu ku dhaarani ama kaaga goosani kaana wuxuu ahaadaa minman duul ayuu ka mid noqdaa iyo koox laa yanduru uusan eegaynin allahu alla weyne ilayhi isaga xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama nadarraxma weyaan walaa yuzakii uusan dahiraynin walahu isaga ay u sugnaatay cadaabun cadaab aliimun mu'limun xanuujiyo ayuu ka mid yahay weyaan saasuu nabigeena cadey sal slm qaala wuxuu yidhi saxaabigii xadiidka wariyey abuu muuse wayaane wawarica alaakharu kii kale ayaa xalaal marashe galay oo isxisaabiyo faraddaha kadibna wuu soo celiyey faraddaha arladii ayaad u warica alakharu faradaha imaam axmed isnaadu saxiix baabu man xalafa calaa milatin hayra alislaam baabu man xalafa qofkii dhaartay uu baabkan u baab yahay calaa milatin diin hayr alislaam islaamka heyrkeed ah oo diin islam diin aan ahayn qof ku dhaarta muxuu ahaa baabkaasuu yahay weyaan qofka hadduu yidhahda yahuud ayaan ah dad saasay dhaha qaarkood acuudu billah yahuud ayaan ah ma maqasheen weligiin qofku markuu xanaaqo oo meel adag ay ka gaarto oo mxuu ahaa xiniya taabasho iyo yacni ay baasha gaarto waa haddii ayba arrintan dhacdo yahuud ayaana ayuu kuleey aad buu welibu mxua u adkaynaya qof ku dhaarta ka warramas uu noqonayaa meesha ayada u sheegta unbuu geli meel kaleod istaaga lama arka express waa dalaq waa ku dhacay ilaa an yarjic ilaa rabbihi tabaaraka wa tacala waaya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo sideedaad can buraydat waxaa lagu wari qala wuxu burayda qaala rasul la sl wuxu yiri sal slam nimankan yahuudda moogtahay soomaalida xarash badan ay u hayaan soo moogdiin warkan waa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey in muxuu ahaa qofka soomaaliga ah wax walba uu ka kaga mxua ka liidanya agtiisa <laughs> kula shay oo liidanba yahuudda inay ka liidanta agtiisa yahuud ayaan ahay in ay meel adag koley waa la gaarsiiyaan maqlay warka asaga aho waa ka warqabaan saasaa lii sheegay ya iyo xariis danaama yahuuda ya Ah, wax walba yani wixiiba eh, inkaar qabaa ficlan de waxa hadda walaalaheen filistiniinta lagu hayo waad aragteen dhibka lagu hayo masaakiinta wax sahlan maahan latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu yahuuda eh, eh? sidaas ma alyahuud waladiina ashrakuu soo ma labadaas waa ka qaatay israaceen nambarkaas isla wada galeen wladiina ashrakuu nambarka labaad soo gala miya waaya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo iyo sideedaad can burayd waxa lagu radi allah tan arda qaal wuxuu burayda qaala rasul sk wuxu uri sal slam man xalafa qofkii dhaarto faqaala kadibna yidhaahdo innii aniga bariiun beri ayaan ka min alislam islaamnimada acuudu bilah fain kaana hadduu yahy kaadiban mid been sheega fahuwa kamaa qaala waa siduu sheegay fain kaana hadduu yahy kaadiban mid been sheega oo waxaa weye markuu dhaarana wuxuu ku dhaaranayay oo been ay ahaydba fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi weyaan oo waxaa weeyaan islaamka beryuuba ka yahay haddii ay arrintan jirto islaamka beryaanka aduu yihahda wixayna been ay yihiin waaba markaas islaamka beryuu ka yahy bannaanku ka taagan yahay wain kaana saadiqan hadduu run sheegina falan yarjica ila alislaami islaamnima uma soo laabta saaliman isagoo nabad qaba yani wax unbaa gaari daqara gaari xaalad adagoo gaari yani baabkaas maba la galaba dadindhahab allah itiro ama sa allah yeel amaba xiniya allah ka qaad ama fulaan baabka maxaa ku geliyey waa baabka baab la galaba maahba waa imtixaan waaya abu daawuud nasaa ibn maaja xadii saxiix marka qofka marba milo iyo diin islaamka aan inuu ku dhaarto lama ogola baabu alyamiini calaa niyati lmustaxlif baabun alyamiin dhaarta calaa niyati lmustaxlif qofka ku dhaarsana niyadiisa ayaa la fiirinaya wax la eega oo muctabarka ah waa qofka adig ku dhaarsaa niyadiis ee niyadaada maaha qofaa ku yidhi inaadan kitaabkaan lahayn i inaad kitaabkaan lahayn i dhaaro kadibna qofka wallaahi iyo bilaahi iyo lahayn inaan inaan leeyahay niyaduna muxuu ku hayaa microfoonka inaan leeyahay oo kitaabka waa ka boodaya saasuu ku dhaartay ma niyadii marka waxaa la qabanayaa qofkii dhaaranaya oo lahaa microfoonka malihi waxa ku dhaarana microfoonkan aan leeyahay cafwan ku dhaaranaya miyaa la qabanayaa mise qofka la dhaarsanay qofka wax dhaarsanayey oo kitaabkan ku haystaya la qabanaya waxaa la qabanaya qofka wax dhaarsanay niyadaada aad microfoon kale aad waxba kuma taris sidaa weyaan waayahay ilaahay lama khiyaamo kar moogta waayahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo sagaalaad can abi hurayrat an radi allahu taala hurayra qaala rasulullah sl wuxu yiri sal slem yamiinuka dhaartaada calaa maa yusadiquka calayhi saaxibuka saaxibka wuxuu kugu rumaysana weeyaan wa qaala camrun camr oo waxaa weyaan xadiis riwaadiis ka ah wuxuu yidhi yushadiquka bihi saaxibuka saaxibka kugu rumayna weyaan ama ku muxuu ahaa kugu rumayna wa fii riwaayatin alyamiinu dhaarta calaa niyati lmustaxlif qofka qofka dhaarsaday niyadiisa ayaa la eegayaa marka qofkii wuxuu ku yidhi xoolahan aad wadato aniga ayaa iskala adna waxaad tihi malihidi anaa iskala wuxuu ku yidhi ii dhaaro waad u dhaaratay laakiin niyada waxaad ku haysaa waxaad ka dhaarani ood leedahay aniga ayaa iskala inuu shayga ahayn shay kale uu yahay aad niyada ku qabatay waxaad ku dhaaranaysa marka shayga kale mahana waa isagii shayga lagugu haystuwa ilan wax laguu rumayna waxaa weeyaan waa dhaartaas sidaa marka waa muhiim ilahi lama khiyaaran karo subxana wa tacaala baabun fii yamiini nabiy sal slm nabiga dhaartiisa ay muxuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay xadidka wa muqalib اquluub allihii quluubta rogaya ayaan ku dhaartay cabdulahi bn cumar wuxuu leeyahay in badan ayuu nabigeenna wuxuu ahaan jiray mid dhaarto oo yidhaahda laa wamuqalib اquluub allihii quluubta roga ayaan ku dhaartay arrinkaa ma jiro kaiiran in badan mimaa kaana uu ahaada nabigeenna kaana uu ahaada nabiy nabigena sal slm yaxlif mid dhaarto laa may wamuqalib اlquluub nacam baab اlistiثnaai fi اlyamiin qofka markuu dhaarana inuu istitna la imaado oo insha allahu iyo hadalka la midka la imaado ayuu baabkan ubaabay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo toban taala anuma qala abdullahi bn cumar qala rasul la sl uri sal man xalafa qofkii dhaarto fastatnaa kadibna hadalka eh, istitna la imaado fa in shaaa hadduu doono rajaca wuu noqdaa wuu ka noqdaa arrinkii wain taraka eh, eh, istitnihii waxaa weeyaan wuu isaga taga hayra taraka hayra xinhin isagoon dembaabin xadii saxiix abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja daarimi xadiidka laba kun saddex boqol toban iyo labaad can abi hurayrat waxaa laga wariyey istitnaa marka waa qofka inuu yihahdo saasan yeela insha allah maqsuudka marka tacliiq ula qasdaya taxqiiq ma ahan taxqiiq iyo tacliiq ayaa yuu kale istitnaa inaad wax ku lugduubaysid iyo inaad mxuu aha taxqiiq insha allah waan yeelaya oo kaa niyadda waa kale yihiin xadiidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo labaad an abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qala wuxuu rasuulkeena man xalafa qofkii dhaarta cala yamiinin dhaar faqaala kadibna yihahd in sha allah lam yaxnad ma dembaabo oo marka ayadan tacliiq iyo taxqiiq madu ka rabayba tirmidi nasaai ibni maaja baabu nahyi oo inaad mxuu haaliban marka taqiiqu ka rabo weyaan taxqiiq weyaan baabu nahyi reebadiis ka la yihahdo maa shaa allah washiita maa sha allah alle intoodan washiita adaa doonta maya lama dhahay lakin se la dhahaya sha allah uma shiita xadidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad can ibn cabaas ale radi allahu ta anuma qal abdulahi bn cabaas qala rasul ll wuxu yiri sal slm idaa xalafa axadukum midkiin haduu dhaarta falaa yaqul yuusan dhihin maa shaa allah washita yuusan dhihin insha allah maa sha allah intuu alla doono washita adna adoonto walaakin warku lagu laabi liyaquul ha yidhahdo maa shaa allah alla intuu doono uma shita adi adoonto ibn maaja waa xadiid xasan saxiix weyaan baab lmacaariid afgobaadsiga iyo sarbeebta filyamiini dhaarta mbeebta ayuu baabkan u baab yahay laba kun iyo boqol iyo toban afraad can suweyd ibni xandarat waxaa la wariyey radi taala anhu qal wuxu ibn xandara kharajna waan baxnay nurid anagoo doonayna rasul rasulka la doonayna wamacnaa waxaa nala jiray wail ibni xujr baa nala jiray laba saxaabi jaliil weeyaan fa akhada hu waxaa marka qabtay caduwun lahu cadow ayaa muxuu ahaa dhabsiiyey waailkii fataxaraja alqowmu dadkii waxay ay dhibsadeen an yaxlifuu inay oo ninkii badbaadada si ay ku badbaadin laha inay u dhaartaan ay culayseen culays ba la noqday weyaan faxalaftu waan dhaartay anahu waali ibnu xujri akhii walaalkay inuu yahay fakhallaa sabiiluhu sabiilahu wadadiisi ayaa loo sii dayey waa mxuu afdoobkii qabsiga la qabsaday waa la sii dayey faataynaa rasul nabiga m sl slm faahbartu waan u sheegay ana alqowma dadkii ninkaa la wareegoo qabsaday taxarajuu ama ana alqowma dadkii saxaabada la socday taxarajuu inay culays u arkeen an yaxlifu inay dhaartaan waxalaftu waan dhaartay anahu isaga akhii walaalkii inuu yahay ayaan ku dhaartay ninka marka walaalkiin ma aho saas waa war ninka walaalkay waa ninka aad doonaysa ma ahan saas oo kale waaya qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam sadaqta runbaad sheegtay almuslimu akhulmuslim sidaa weeyaan marka xaq duudsiini maa la socdaya waa marka muxuu ahaa howla noocaan oo badbaaday iyo ay timaado abu daawuud ibn maaja xadiis saxiix weyaan baabu lyamiini fii qatiicati raxim raximta in la gooyo wallaahi baan ku dhaartay raximtaan goynaya acuudu bilah waa hadal xun taasaa laisu diidaya xadiidka laba kun saddex boqol toban iyo shanaad can abdilahi bni cumar ibni camr uh, can cabdillahi bni camr bn caasi radi allahu ta anma qal abdillahi bn camr qaala rasul wuxuu yiri sal slm laa nadra nadar ma jiro ila fi ma yubtaqa bihi wajhullah wejiga alle wax lagu raadsanaa baa nadar haddaad nadaraysa waa shay un muxuu ahaa qurba iyo alloo dhawaasho wax kuu keena unbaa muxuu ahaa lagu dhaartaa walaa yamiina fii qaaiicati raxim raxim goynteedna laguma dhaarto xadiidka laba kun iyo saddex boqol taala ardaha qalat waxay tir caaisha qaala rasul la wuxu man xalafa qof ku dhaarta fii qatiicati raximin raxim gooynimo qof ku dhaarta inuu gooyo qof ku dhaarta aw fii maa laa yasluxu waxaanan ku dhaarto fa biruhu iyo wanaagiisa iyo allo dhawaashadiisa anlaa yutima calaa dalik arrinkaas ku dhaartay inuusan taham yeelin uu wuxuu ku dhaartay cagsigeedi iyo maarinta irna ahayn uu sameeya weyaan saas ayaa baarinimo alla loo dhawaada ah ibni maaja waa xadiis saxiixa baabun fi lkafaarati kafaaro gudashada oo dhaarta laga kafaaro guto yuu baabkan u baab yahay oo ayaddaan akhrinaynay macnaheedii unbaa mxuu asna xambaarsan yahay xadiiska laba kun iyo saddex boqol toban iyo toddobaad can cabdillahi bni cumar waxaa radi allahu taala anuma qal cbdillahi bni cumar man xalafa qofki dhaarta biyamiinin dhaar ku dhaarta oo fawakadaha adkeeyo wakadahaas waxaa weeyaan tirdaadu اlaymaani fi shay اlwaaxid hal shay inaad waan yeelayaa oon yeelayaa naam eh, man xalafa qofki dhaarta biyamiini dhaar ku dhaarto oo fawkadaha ku adkeeyo fawakadaha adkeeydha uma intaa kadib xanita dambaabo oo yani w isaga ayuu ku dhacay wuxuu ka dhaartay ayuu ku dhacay fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday cidqu raqaba qor inuu xurayo aw kisatu casharati masaakiina eh, toban miskiin inuu hugiyo waman xalafa qofki dhaarta biyamiinin dhaar oo falam yuakidha aanan adkaynin uma xania kadibna ku dambaabo oo wuxuu ka dhaartay ku dhaca fa calayhi dushiis waxaaada icaamu casharati masaakiin toban miskiin quudinteed likulli miskiin miskiin arka muddun hal mud ayaa la siinaya saaci oo labada kiilo i rubac ahaa ama barka ahaa ayaa afar loo qeybinaya qayb ka mid weyaan hal duleel min xindatin gerbi ah waa xataa qamadiga nooca ka qaalisan wa faman lam yid qofkaan helaynin fa siyaamu alaaata ayaamin saddex maalmood soonkeed ayaa laga rabaa abraani waa isnaad saxiix weyaan alfaslu aani fasalka labaad annadru waa nadar weyaan baab mri biwafaa nadri nadrka in la wafiya faritaan lasfar ayuu baabkan u baabiy xadidka laba kun saddex boqol toban sideedaad can ibn cabas wala abdulahi bn cabas radi allahu ta anuma ana sacad ibn cubaada radi allahu ta anu arda istaftaa rasuula nabiga all ayuu fatwo weydiistay nabi allow jawaab ayaan kaa rabaa su-aal baan ku weydiisanay saasuu ku dhahay faqala wuxuu yidhi inm hooyaday maatas way dhimatay wa calayha dusheedan waxaa ahaaday nadru nadr faqal wuxuu yidhi iqdihi canha nadarka ay gashay hooyadaa ka gud saasuu nabigeena amarku sal slam xadidka buxari muslim ee soo saaray xadidka laba kun saddex boqol toban iyo sagaalaad xadiidka laba kun toba boqol laba boqol iyo toban iyo sagaalaad xadiidka laba kun saddex boqol toban iyo sagaalaad can cabdillahi bni cumar waxaa radi allahu taala anhuma ana cumar ibn khadaab radi allah taala anhu sa'ala nabi nabi ayuu weydiy sal slam qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana nabi allow nadartu mid nadray fi ljaahiliyat xilli gaalada aan ahanay an actakifa inaan ictikaafo ictikaaf aan la imaado leylatan habeen fi lmasjid alxaram masjidka xaramka qaala wuxuu yidhi fa awfi binadrika nadarkaada oofi gaalada marka la ahaa oo gaal u ahaa nadarki u galay ayaa markuu islaamay kadib laleey weyaan buhari muslim ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun iyo iyo labaatanaad can abdillahi bin camr caas radi allahu taala anma ana imra'atan haweeney atat inabi nabig u timi sal slm faqalat waxay tihi ya rasul rsulka allow innii nadartu waa nadray an adriba calaa ra'sika inaan madaxaada ku garac bidufi dufka dufka dumarka ay muxuu ahaa aroosyada lagu garaca inaan muxuu ahaa aan ku garaca ayaan ku nadray qaala wuxuu yidhi awfi binadrika nadarkaada oofi saasuu nabig ku yiri sal naxariista nabiga iyo dhaqan wanaagiisa ka mid ah sala allahu calayhi waalihi wasalam waayahay qaalat waxay tihi innii an nadartu waxaan nadray an adbaxa bimakaani kada wa kada meel heeblaayin inaan xoolo ku gowraca nadray ku nadray makaanun waa boos oo kaanu ahaaday yadbaxu miday wax ku gowracaan fiihi booska dhexdiisa ahlujaahiliyat ahlujaahiliga meel ay xoolo ku gowrici jireen ayaa inaan ku gowraca ayaan nadra weyaan qal wuxuu yidhi lisanamin ma sanam baad muxuuha u gowracaysaa ama ay u gowraci jireen ayagana qaala laa qaala wuxuu yidhi liwathanin waanka iyo sanamka waa isku dhow yihiin waa un sanamkii mid muuqaal lahoo muuqdi madaan muuqanin qabrigi wx la midka qaalat waxay tihi laa maya qal wuxu ofi binadarka nadarkaada oofi weyaan abu daawuud waa xadiid xasanan saxiix baabu nahyi can nadri nadarka sidiisaba in laisu diido oo qofku inuu mar kastaba nadir la imaado laisu diido ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun saddex boqol toban iyo koob labaatan iyo koobaad can ibni cumar waxaa radi allahu taala anuma qal wuxu abdullahi bn cumar naha nabi nabigeena wuxuu diiday can nadri nadarka ayuu diiday qala wuxu yihi nabigeena ala sl slam inahu nadarka laa yaruddu shayan waxba sooma celiyo wainamaa in kale yustakhraju bihi min albakiil qofka bakiilkaa unbaa lagu jeebaartaa qofka bakiilkaa waxba ma bixin kara maogta markaasu allahu hadaad saa saa ii boqol kunaan bixinaya kadibna bakiilka unbaa muxuu lagu jeebaaran eh, wax hadda aad muxuu celina malahayu nabigeena cadayna sal slm baabu nadri fi aacati aacada in lagu nadr baabkan u baabiyay xadiidka laba kun saddex boqol iyo taala anha qalat waxay tiri caaisha qaala nabi nabigan wuxu yhi sal sl man nadra an yutiica allaha alweyn inuu ateeco falyutiicu ha ateeca waman nadra qofkii nadro an yacsiyahu alle inuu ku casiyo falaa yacsiyuusan ku casinin inaad raxm goysaad ku nadartay ha oofinin waa xaaraan inaad oofisa bukhaari weeye aan soo sax xadiidkaas baabu man nadara almashi ila alkacbad kacbad inuu logay qofka ku nadra baabkan u baab yahay oonba diyaarad iyo muxuu ahaa markab iyo baabuur iyo fulin xadiidka laba iyo saddex Eh, saddex iyo labaatanaad an anas mali a ana nabiy nabigana sal sl mra wuxu arkay sheekha nin odaya yuhada la muxuu bayna ibnayhi labadii u dhalay labadii u dhalay ayaa la garbagalayna saas ayaa garabkaan mid ah, kaga jira mid garabkaa saasa lagu wadaa qaala wuxuu yidhi maa baalu haada kan maxaa ku dhacay odaygan maxasaan loo yeelay qaalu waxay yidheen nabi allow nadara wuxuu nadri an yamsha inuu lugeeyo qaala wuxuu yidhi ina allaha la weyne can eh, tacdiibi haada kan cadaabkiisa nafsahu can tacdiibi hada kan iscadaabitaankiisa nafsa naftiisa cadaabi la haniyun waa ka deeqtooma ilaahay kan iscadaabka iscadaaba irafaadkan ismarina ilahay muxuu ugu baahan ya wa amarahu nabigu wuxuu far an yarkaba inuu mxuu gaadiidkii iska koro bukhari ayaa soo saray muslim xadiidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad can cuqbata ibn caamir waxaa lagu radi allahu taala canhu qala wuxuu yidhi cuqba ibn caamir wax yar hala sabro qala wuxuu yidhi cuqba ibn caamir nadarat waxaa nadartay ukhtii walaashay an tamsha inay socoto ilaa beyt illah beytka alle amaratnii waxay i fartay an astaftiya laha nabiya nabiga inaan fato usoo weydiiyo fastaftaytuhu nabiga ayaan fatwo weydiiyey faqala sal l slm wuxuu yidhi nabigeene litamshi ha socota waltarkab marna gaadiidka ha korto marna ha lugayso ha isku darta buhari muslim soo saaray baabun laa nadra fii macsiyatin macsiya nadar loo nadray ma jiro mana dhici karo mana banaano walaa fii maa laa milk qof wuxuusan milkinin hadduu yidhahda waxaan ku nadray mxuu ahaa alla waxaan kugu nadray nairobi inaan mxuu ahaa sadaqeeyo nairobi miyaad milkisa adig xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo shanaad n cabaas radi a anma qal bd lahi bn cabaas baynama gor anabi nabigan sl sl ykhtubu khudbayni id huwa waaba isagoo birajul nin qaa'imin taagan fasahal canhu wuu weydiiyey faqaal ninkan taagan muxuu ahaa nabiga khudba ku jira nin wa iska taagan yahay faqaaluu waxay yidhahdeen abuu israa'iil waa saxaabiga abuu israa'iil ahaa nadara wuxuu nadray an yaquuma inuu istaago walaa yaqud uusan fariisanin walaa yastadil har uusan haraysanin qoraxda uu taagnaada walaa yatakalam uusan hadlin oo yasuum uu soonaada intaasu daba dhigay iska fariis sheh bdirashiid faqala nabi nabiga wuxu yhi sal slam murri waxaad fartaa falyatakalm ha hadlo walyastadila ha haraysto walyaqcud ha fariisto walyutima soomhu soomkiistaam yeela annagana waxaan taam yeelayna insha allahu tacaala intaan yaroo harsano baabka ah waayahay bukhaari ayaa soo saaray xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad can ibrahim bin xuseen waxa lagu radi allahu taala qal wuxu abdulcamir xusein qaala nabiy nabigan wuxu uri sal slam laa nadra nadar ma jira libni aadam ibni aadam fii ma laa yamliku xusna milkinin kuma nadri karo walaa fii macsiyati ilah macsiyat alla ayadna nadar ma lahan nasaa-i oo xadiid saxiixa baabu kafarat nadri nadarka kafaaradiis ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can caqbata bn camir xal radi allahu taala can rasul wuxu ku sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi kafaaratu nadri nadarka kafaaradiisa kafaaratu iyo alyamiin waa dhaarta kafaaradeeda weeyaan tii aan soo marnay oo maraatibti lahayd muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad can imran xuseen wa radi allahu ta imran xuseen samictu rasul lah rasulka ayaan maqlay sal slam quli isagoo la annadru nadarka nadraan waa laba nadar famaa kaana min nadrin wixii nadar ahaada wa fii taacati la taacada alle fadalika kaasaga lilahi alweyne ayuu u sugnaaday isaga iskala wa fiihi lwafaa isaga in la oofiyana waa laiska rabaa wamaa kaana min nadrin wixii nadar hada fii macsiyat illahi macsiyada leh fadalika lishayaan shaydan baa iskala weeyaan walaa wafaa fiihi oofina ma lahan wayukafiruhu waxaa kafaaro u noqda maa yukafiru alyamiina dhaarta wixii kafaaro u noqdo qodobadii aan soo sheegnay ama ayad qur-aanka ay sheegtay nasa'i asoosar xadiis saxiixa baabu man maata wa caleyhi nadrun qofka dhinto nadar maxuu dushiisa u ahday muxuu samaynayaa xadiikan sheegay xadidka laba kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad ibn cabaas waxa lgu radi allahu tacala anhuma ana imra'atan haweenay rakibat ilbaxra badda ayay kortay fanadarat way nadartay in najaaha allah alweyne hadduu badbaadiyo an tasuuma inay soonto shahran bil fanajaaha allah alweyne ayaa muxuuha badbaadiyey falan tasuuma inay soomin xataa maatat ilaa ay ka dhimato fajaa'at ibnatuha gabadeeda ayaa timid aw ukhtuha ama walaasheed ilaa rasul ba u timid sal slm fa amaraha nabigu wuxuu faray an tasuuma canha inay ka soonto oo qofka waalidka in laga sooma iyo aqribadii waa ma'muur waana ka gudaysa insha allahu taala abu daawud nasaa-i waa xadiis saxiixa baabu nadri salaati salaad lagu nadri fii beyt maqdis beyt lmaqdis in lagu dukada qofka aduu ka nadr muxuu samaynaya xadiikanuu sheegi xadiidka laba kun saddex boqol iyo sodonaad can jaabir bin cabdillahi radi allahu taala anhuma ana rajulan in baa qaama istaagay yowma alfatxi maalinta maka la furta faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow inii aniga nadartu waxaa nadri lilahi allo in waxaa u nadri in fataxa allahu calayka makata alla maka hadduu kuu fura an usali inaan ku tukada fii beyt lmaqdis baytmaqdis inaan ku tukada rakcatan laba rakca haddii marba maka lagu furo oo maka adig gacantaad ku dhegta anna waxaan ku dabamaraya baytmaqdis laba rkcaan ku tukanaya oo allah nugu shukranaya qaala wuxuu yidhi salli haahuna war halkaan ku tuka uma acaada aleyh wuu kusoo celiyey su-aashii eed nabig kuso celiy alay sl slam faqala wuxu yhi salli inta ku tuka uma acaada aleyhi mar saddexaadu kuso celiyey faqala wuxu shanuka idan aday ku talla marka hawsha adaga aday ku talla aniga muxuu ahaa wixii aan kuu sheegi laha waa sheegay abu daawuud eh, muxuu ahaa daarimi xadiisayaa macnaheeda maxay tahay haddii meel laga fadli badanya haddii aad ku nadarto inaad masjid abubakar ku tukato oo kadibna aad waxaa weyaan kacbadii aad joogta meel ka fadli badan aad joogta kabad waaan ku nadray masjid abubakar ku tukanaya halkaas iyada ku tuka kaas ayaa ka fadli badan baabu man nadara an yatasadaqa qofki inuu sadaqaysto ku nadra bimaali maalkiisao dhan waxaan ku nadar rabbi o maalkeyga o sadaqaysto ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo kow iyo soddonaad can kacb ibn malik waxaa lg radi allah nabi nabig wuxuu ku yidhi aw abu lubaabata aw abulabaabata abulabaaba ninka la yihahdo aw man shaaa allahu qofku alla doono adi nin ayaa wuxuu muxuu ahaa nabiga ku yidhi ina min towbatii towbaday waxaa ka mid a ah, an ahjura inaan ka soo haajiro daara qowmii tolkay deegaankooda iyo daartooda inaan ka soo haajiro allatii taasoo asabtu fiiha damba dembiga aan ku asiibay wa an ankhalica inaan ka dhexbaxa oon ka siibma min maali maalkay kullihi dhammaantii sadaqatan sadaqa darteed aan ugu dhexbaxo weyaan qaala wuxuu yidhi yujziu canka ulu saddex meelood hal meel bixi nadarka marka saasaa kaaga filan saasuu nabigeena cadiy sal slm abu daawuud isnaadu saxiix hada wallah aclam wsal allah wslam aleh